بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu lwasaaya dardaaranadii ayuu kitaab yahay mualifku markuu ka soo dhammaaday kitaab alfaraa'id ayaa halkan wuxuu ku gudagelayaa kitaabulwasaaya wuxuu oga dambaysiiyey wasaayada maadaama ay calaaqo ka dhaxayso faraa'idkii iyo wasaayadii dardaaranadii iyo dhaxalkii oo labadu ay yihiin laba arrimood oo ku tacalluqa geerida qofka laakiin waxaa munaasabahayd ahayd bay lahayn oo ka habboonayd inuu dardaaranka ama kitaab alwasaaya uu ka horreysiiyo kitaab alfaraa'id maxaa yeelay bini aadamku marka hore intuu dardaarmo ayuu dabeetana dhimanayaa kadib baa la dhaxlayaa marka had iyo jeer dardaaranka ka horeeya dhaxalka waayahay alwasaaya markuu mualifku yidhi waa jamcu wasiya dardaaran mufradkii weeye sida hadaaya iyo hadiya halkan mualifku wasaaya wuxuu oga jeedaa isaagiiba oga jeedaa isaaba oga jeedaa jira waxa lahada wisaaya iyo wasiya iyo isaa waa lafdi oo luqu isku mid ah saddexdaba dardaaran ah, laakiin fuqahadii baa kala qaaday waxay dhaheen wasiyadu waxaa weeye waa tabarucun mudaafun limaa bacda almowt waa bilaash bixin loo tiiriyey geerida kadib geerida kadib loo tiiriye wey waaya kaasi waa wasiyadii wisaayaduna waxaa weeye almru bالtaصarufi bacda اlmowt bian yajcala insaana wasiyahu yatasarafu fii amrihi wa maalihi wa ciyaalih bacda mowti waa qofku inuu dardaarmo oo qof kale u dardaarmo inuu hantidiisii uu ka tegay uu maamulo caruurtiisii uu maamulo waxyaabo kalena u dardaarmo dha waaasi waaas qabo markaa dhinto kaasi waa la wisaaya taasna waa la wisaaya isaaguna waa labadanba oo lasku daray wasiyadii iyo isaagii oo lasku daray ayaa waxa la dhahaa oo labadaba ka caamsan yahay saasay culimmadu u kala qaadeen <clears throat> waxaa asal u ah wasiyada qabla اlijmaac qowlka ilaahay uu yihi wa tacaala afar mowdic fii kitaabihi uu ku markii uu dhaxalka ka hadlayey min bacdi wasiyaة yuusii biha yani dardaarankii kadib uu qofku dardaarmayay ayuu dhaxalku imaanayaa iyo axaadiid kala duwan oo uu ka mid ah saxiixaynka maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii bihi yabiitu leylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubaة cindah qof muslim ah uma haboono umana qalanto xaqiisana ma aha qofkaasoo leh shay mudan in laga dardaarmo oo laba habeen yani baryaya ama hooyanaya ilaa haddii ay taasi dhacdo dardaarankiisii oo qoran ayaa agtiisa ah ilaa wasiyatahu maktuubatan cindah dardaarankiisii oo qoran ayaa ag yaalla marka xadiidkaas waxaa laga qaadan karaa in ay muhiim tahay qofku inuu dardaarankiisa iska diyaariyo iska qoro maxaa yeele waxaa ku imaan kara geeri si kedis ah waxaaba laga yaabaa isagoo jiifaa inuu dhinto oo uusan soo toosin marka dardaarankiisa had ya jeer inuu diyaaru yahay ayaa fiican xaadiid kale oo kusoo arorana way jiraan waxaa ka mid ah xadiidkii ibni maaja almaxruumu man xurima alwasiya waxaa hoogay qofkii laga xirmaaniyo ee aanna wakhti u helin dardaarankii geeridu deekadiisa ugu timid inkastoo xadiidkaas waya xadiid daciif iyo xadiid kaloo ah man maata calaa wasiyatin maata calaa sabiilin wasunna watuqan washahaada wamaata makfuuran lah qofkii dhintaa oo dardaaran ku dhintaa asagoo sunno ku taagan ayuu dhimanayaa iyo taqwo alla kacabsi iyo shahiidnimo wuxuuna dhimanayaa asagoo loo dembi dhaafay xadiikaasina waa aciif labada xadii ba ibnu maaja wariyey labaduna waa aciif wasiyadu fii awal islaam waxay ahayd waajib qofku inuu hantidiisao dhan u dardaarmo oo u dardaarmo labadii waalid iyo qaraabadiisii waajib ba ahayd qowlka ilaahay bayna ku waajibtay kutiba calaykum إida xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyatu lilwaalidayn wاlaqrabiin waxaa lidinku farad yeelay haddii axadkiin geeridu ay ku timaado haddii uu ka tago xoolo ama xoolaha hadduu ka tegayo inuu u dardaarmo labadii waalid ee dhalay iyo qaraabadiisii dabeetana aayaddaas waa la nasakhay waajibnimadeedii ay tusinaysay inay wasiyadu waajib tahay oo aayaadkii ayaa nasakhay laakiin wasiyadu waa sunno istixbaabkii baa baaqi ah inuu qofkii uu dardaarmo saddex meelood meel hantidiisa wixii ka sii oo uu dardaarmo qof aan waari ahayn xataa haddii xoolo yaru ka tegayo inuu wuxuu dardaarmo ayaa fiican xataa hadduu ciyaal badan ka tegayo hadduuba hanti ka tegayo inuu wuxuu dardaarmo hantidiisa ka ah, ayaa u fiican weliba dadka baahan iyo dadka raximkiisa ee dhaxalka waxba ku lahayn inuu u dardaarmo ee ahlu khayrka ah ayaa fadli badan haddii qofku lagu leeyahay xaq ilaahay ama xaq bini aadam xaq baa ku waajibay sida maalan zake oo kale xoolihiisa zakaa lagu leeyahay ama xaj baa ku waajibay uusan xajinin ama dayn aadami baa lagu leeyahay markaa waa waajib inuu dardaarmo haddii ayna cid kale ogeyn cid kale oo og haddaysan jirin oo markhaatigooda la qaadanayo waxaa waajib ku ah inuu dardaarmo marka iyadu wasiyadu waajib ayba noqonaysaa waxaana fiican qofku intuu caafimaadka qabo inuu sadaqada la baxo ee uu nool yahay xanuunna uusan qabin laakiin haddii ayna taa dhicin dardaarmo markaas waxaa weeye lama huraan xadiidkii saxiixaynka arkaa tusinaya afdal sadaqati an tatasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun ta'mulu اlghinaa watakhsha alfaqr walaa tumhilu xataa ida balagat اlxulquuma qulta lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kana lifulaan nabig wuxu uhi ala slam sadaqada waxaa u fadli badan inaad sadaqaysato adigoo saxiixa oo caafimaad qaba shaxiix oo macnaha leexjeclo qaba tamul hina waxaad rajaynaysaa hodantinimo watasha ar arina waad ka cabsanaysaa una kaadin mays bui walaa tumhilu kaadin mays xataa idaa balagat اxulquum ilaa ay ruuxdu ka gaadho waxa weeye xulquumka ama cunaha ay soo gaadho markaasaad dardaarmaysa wa qulta lifulaani kada hebel intaas siiya walifulaani kada hebel intaas siiya waqad kaana lifulan hebel wuuba lahaaba waxa u dardaarmayso dhaxal buuba ku lahaaba wasiyada haddaba arkaan bay leedahay afar rugni ayay wasiyadu leedahay muusin muusaa lahu muusaa bihi iyo siiqo muusin muusaa lahu muusaa bihi iyo siiqo muusin waa qofkii dardaarmayey muusaa lahuna waa qofkii loo dardaarmayey muusaa bihina waa wixii la dardaarmayey siiqadana waan garanaynaa haddaba mualifka tartiibkaasi ku socdo wuxuu ku bilaabay muusigii qofkii dardaarmayey wuxuu yidhi tasixu way asaxaysaa wasiyatu kulli mukallafin qof kasta oo la mashaqeeyey oo mukalaf ah. wasiyadiisu way ansaxaysaa mukalafkaasoo xurin madax bannaan oon addoon ahayn wain kaana kaafiran hadduu doono gaalba ha ahaadee wakadaa waxaa la mid ah maxjuurun maxjuurun kii lagu sharay bisafahin nacasnimo lagu sharay oo xoolihiisu ku ciyaarayo u seedsayrayo cala almadhabi muctamad haddaan qabanno laa majnuunin wasiyatu majnuunin qof Eh, laa taixu ma asaxayso wasiyatu majruurin qof waalan dardaarankii wamuqma calayhi iyo kii la miir daboolay wa sabiyin iyo ilmihii yaraa wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay tasixu way ka asaxaysaa wasiyadii min sabiyin ilmo yaroo mumayizin wax kala garanaya walaa raqiiqin addoonna waxa weeye wasiyadiisu asixi mayso walaa raqiiqin walaa tasixu waqiila waxaa layidhi in cataqa haddii uu xoroogo uma dabeetana maata uu dhinto saxad way ansaxaysaa wuxuu mualif ku bilaabay ruknigii koobaad ee wasiyada waa muusigii waa qofkii wax dardaarmayay wuxuu idhi qof kasta oo mukallaf ah oo xor ah dardaarankiisu waa ansaxaya qof kasta oo mukallaf oo xor ah dardaarankiisu wuu ansaxayaa marka lagu yidhi mukallaf waxaa looga jeedaa qof baaliq oo caaqil ah xorin marka lu yidhina waxaa looga jeedaa qofkii aan addoon ahaynee madax bannaanaa haddaba labadaa shardi ayuunbaa la shardinayaa altakliif waalxuriya inuu qofkii mukalaf yahay iyo inuu xor yahy haddaad doontana saddex shardi baad ka dhigi kartaoo takliifkii baad laba ka soo saari kartaa inuu yahay qof baaliq ah qaangaadh ah caaqil ah isla markaa xor ah saddexdaa shardi ayaa qofkii muusiga ah loo shardiyaa haddaba hadduu gaalya ka waran hadduu gaal yahay wasiyadiisu way ansaxaysaa hadduu doono xataa xarbi ha ahaado xarbi ha ahaado waaya ilan wasiyada laguu sheegaya waa nooc hibo ah. waa hibo loo idaafeeyey maa bacda almowt geerida kadib marka gaalkii wax wuu karaa dee wasiyadiisuna waa ansaxaysa sidoo kale qofkii la sharay ee xoolihiisii laga xayiray safah darti xoolihiisu ku ciyaaraya darteed asnaa waxa weeye sida muctamadka ah waxa weeye waa asaxayaa dardaarankiisu intaa markuu mualifkii noo sheegay ayuu mualifku wuxuu ka ixtiraazay shardigii ahaa mukalaf wuxuu ku yidhi laa majnuunin wamuqma calayhi wasabiin saddexdaas dardaarankoodu ma asaxayo maxaa yeele majnuunku mukalaf ma aha luqmaa calayguna mukalaf maaha sabiguna mukalaf ma marka kii waalaa iyo kii lami yardaboolay ilmihii yaraa wasiyadoodu asixi mayso maxaa yele cibaadadooda ayaaman wax ka soo qaad lahayn maadaama labadaa horena caqligoodu uusan joogin majnuunkii muqmaa calayga kan dambana uusan weli qaangaadhin waaya qowl laga xoog badanya wuxuu leeyahay maya ilmaha yarka ah ee sabiga mumayiska ah wasiyadiisu asaxaysaa mar hadduu axadu tamyiiz gaaday sabigii wasiyadiisu dardaarankiisu wuu asaxayaa maxaa yeele bay dhaheen wuxuu leeyahay wasiyadu milkigiisa isla wakhtigaas ma zuulinayso oo xoolihii milkigiisa ka bixi mahayaan ilaa uu dhinto midda kale markuu dhinto hawaabkiisii ayaa ziyaadaya ilmahaas sabiga ah. marka maxaan ugu diidaynaa sabiga mumayiska maxaan ugu jiidaynaa kaasi waa sabigii wax kala garanaya tamyiizka gaadhay toddoba jir iyo wixii ka sii badan ee isku fillaa laakiin sabigii tamyiizba aan gaadhin asagoo khilaaf kuma jiro inaysan wasiyadiisu asahayn walaa raqiiqi markuu mualifku yidhina wuxuu ka ixtiraazayaa shardigii ahaa xurin kanina xor ma ah waa addoon addoonka anwaacdiisa kala duwanaa ama qini ha ado addoon kaamil ah yani gebigiisa waa wada addoon ama ha ahaado mid dib laga xoreeyey ama ha ahaado mukaatabkii lagu xidhay xorriyadiisii inuu xoolo keeno intaasoo dhan ma asaxayo dardaarankooda sababtoo ah dardaaranku had jeer wuxuu ku xidhan yahay dhaxalka intana lama dhexlo addoonka siisa lama dhexlo marka maadaamaan la dhexlin dardaarankiisuna ma asaxayo ilahi subxana wa tacala markuu wasiyada inoo sheegi wuxuu ku xidhay yani dhaalkii min bacdi wasiyati yuusa yani dhaalkii ayuu ku dhex sheegay midda kale addoonku aslan waxbama milkiyaba hantiba ma leh waxuba dardaarmiba sayidkiisaas kale hantidiisa qiil ba wuxuu leeyahay addoonku haddii intuu xoroobo dabeetana uu dhinto wasiyadiisii dardaarankiisii wuu asaxayaa bimacnaa wuxuu ku leeyahay marka hore wuxuu dardaarmay asagoo addoon ah in awsa yani wuxuu dardaarmay asagoo addoon ah fii xaali riqihi addoonnimadiisii iyo xaaladeedii buu dardaarmay dabeetana waa la xoreeyey addoonkii u xoroobay kadib uu dhintay markaa wasiyadiisii waa asaxaysaa buu leeyahay maxaa yeelay waxaan eegaynaa xilliga kan uu dhintay waa xor xornimuu ku dhintay marka wasiyadiisii waa shaqaynaysaa buu leyahay waa lagu camal fali karaa laakiin sida saxiixa ah wasiyadiisu ma shaqaynayso maxaa yeele markii uu dardaarankani ka soo fulay ahal oo ma ahay dardaaranka oo wuxuu ahaa addoon wuxuu hi tasiix way asaxaysa wasiyatu kulli mukalafin mukalaf kasta dardaarankiisu asaxaya mukalafkaasoo xorin xor ah macnaha madax bannaan wain kaana kaafiran hadduu doono gaalba ha ahaadee kaa wax dardaarmaya wakada waxaa la mid ah maxjuurun calayhi kii lagu sharay bisafahin safah dabaalnimo iyo nacasnimo lagu sharay cala madhabi muctamad haddaan qabanno laa majnuunin laa tasixu ma asaxayso wasiyatu majnuuninkii waalaa dardaarankiisoo muqma calayhi kii la miyir koomada ku jiray wa sabiyin iyo ilmihii yaraa fii qowlin qowl baa laga xoog badan yahay tasixu wasiyadii way ka asaxaysaa min sabiyin ilmihii yaraa mumayizin min sabiyin ilmo mumayizin oo wax kala garanaya walaa raqiiqin walaa tasixu ma asaxayso wasiyatu raqiiqin addoonka wasiyadiisu asixi waqiila waxaa la yidhi in awsaa haddii uu dardaarmo fii xaali riqihi intuu addoonka ahaa uma dabeetana cataqa uu xoroobo uma dabeetana maata uu dhinto saxad wasiyadiisii way ansaxaysaa waidaa awsaa haddii uu u dardaarmo lijihatin jiho jihadaasoo caamatin jiho guud ah fashardu shardigu waxaa weeye allaa takuuna inaysan noqonin jihadii macsiyatan macsi inaysan noqonin wadalika miaal ka cimaarati kaniisatin sida kaniisadii sideed weeye aw amase lishaksi qof buu dardaarmay fa shardu shardigu weeye an yutasawara in la suuraysan karo lahu qofka uu u dardaarmay almulku almilku milki in loo karo inuu wax milkin karo wax hanan karo fa tasixu haddaba way asaxaysaa lixamlin uurkii way u asaxaysaa waaya waa ruknigii labaad waana almuusa lahu rukniga labaad ee almuusa lahu qofkii loo dardaarmayo weeye almuusa lahu ka loo dardaarmaya laba mid weeye inuu noqdo jiha caam ah iyo inuu noqdo shaksi mucayana labada mid weeye jihada caamka ah haddii uu dardaarmayo sida maalan oo kale in masaajidtii lagu bixiyo lacagtaas ama fuqaradii la siiyo ama dadka dulaaba cilmigaa la siiyo waa jiha caama ah, shaksi mucayana ah maaha ama dadka musaafiriinta ahaa lagu nafaqeeyo waa jiha caam jihada caamka haddaba haddii u dardaarmo waxaa shardigu yahay uun in aysan jihadaasi noqonin jiho macasi ah oo tusaalaheedu waa maxay taas ka cimaarati kaniisati sida kaniisadii dhisitaankeedi weeye dee kaniisadu waa meel ilaahay subxaana wa tacaala loogu shirig yeelo ilahay khayrkii lagu caabudo marka ma bannaano in la dhiso iyo laga qayb qaatatoona iyo in la caawiyo toona marka cimaarad kaniisa kaniisadda sitaankeed looma dardaarmi karo ama dayactirkeed day mark horeba jirtay lakiin la dayactirayo oo dib eh, loo hagaajinayo sidoo kale towraad in la qoro ama injiish baybalkan kitaabkan hadda u yaqaanaan kitaab almuqadas ama baybalkan waa kutubo muxaraf ah oo waxa weeye aan ahayn kalaamka ilahi uu soo dejiye subxaanaه wa tacaala waana mansuuq marka eh, in la qoro lama dardaarmi karo yani dardaaran uma asaxayo sidoo kale kutubtii falsafada iyo kutubta sixirka iyo wixii la midka waxyaabaha noocaas iyo culumta xaaraantoo idil looma dardaarmi karo waaya sidoo kale maalan meel kalaabka lagu ciyaaro ama meel khamriga lagu cabo oo kale khamaara waxyaabaha noocaas oo kale ah eh, ma asaxayso in eh, loo dardaarmo waa jihdii ahayd laakiin shardi ma aha jihada caamka inay ahaato jiha qurbo ilahay lagu dhawaanayo way fiican tahay inay ahaato jiha qurbo sida fuqarada oo kale ilahay baa lagu dhawaanaya markii loo dardaarmayo iyo masaajida dhisitaankeeda oo kale laakiin way noqon kartaa jiha mubaaxa sida maalan oo kale in dad akhniyaha la siiyo xoolaha akhniyada in xoolo la siiyo wax ilahay lagu dhawaanaya ma aha lakiin way bannaantay in la siiyo way bannaantay waaya haddii uu qof mucayana u dardaarmayana shardigu waxaa weeye in qofkan ama shaksigan mucayanka ah la suuraysan karo inuu waxanan karo ama wax milkin karo hardigaas ayaa loo shardinayaa weliba waxaa shardiga oo kale inuu mucayan yahayna waa shardi oo ma dardaarmi kar maalan liaxad rajulayn labada nin mid ahaan baan u dardaarmay ma dhigi karo waa inuu cayima midkuu u dardaarmayo haddaba shardigan ah an yutasawaru lahu lmulku maxaa looga jeedaa qofkan muusiga markuu dhimanayo qofkani waxa waa inuu hanan karo maxaa kaa baxay qof dhintay inaad u oo kale qof dhintay looma dardaarmi karo wa ila wax ma milkin kare qof dhintay xamligii oo kale mualifku dib buu ka sheegi doonaa wuu faahfaahin doonaa xamligii ma loo dardaarmi karaa uurkii ilmihii uur ku jiray tafsiil baa ku jira way asaxaysaa laakiin tafsiil noo imaan doonaa ayuu mualifku sheegi doonaa wuxuu hi wain awsa waidaa awsaa haddii uu dardaarmo lijihatin jiho jihadaasoo caamatin jiha guud ah fashardu shardiga waxaa weeye allaa takuuna jihadaasi inaysan noqonin macsiyatan macsi inayna noqonin macnaa jiha dembi ah iyo xaaraan ah inaysan noqonin wadalika miaal ka cimaarati kaniisatin sida kaniisadii sideed webeeye aw mase lishakhsin qofbuu u dardaarmay fashtardu shardigu waxaa weeye an yutasawara in la suuraysan karo lahu qofkaa loo dardaarmay ee shakhsiga in loo suuraysan karo almilku inuu wax milkin karo fatasix haddaba u asaxaysaa wasiyadii lixamlin uurkii in loo dardaarmo way asaxaysaa watanfudu weyna fulaysaa wasiyadaasi in infasal hadduu soo baxo uurkii xayan xaaluu yahay mid nool oo culima la ogaa wujuuduhu wujuudulxamli uurkii inuu jiray cindaha cinda alwasiyati dardaarankaasi markuu dhacayay wadaalika musawarun kaasna waxaa lagu suraysanayaa bian infasala ban infasala inuu soo soocmay oo uu soo baxay uurkii liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar fain infasala haddaba hadduu soo baxo uurkii lisittati ashhurin lix bilood hadduu ku soo baxo fa akar iyo wax ka badan walmar'atu haweenayduna xaal firaashu zawjin nin firaashkii ay tahay aw sayidin ama sayid firaashkii ay tahay lam yastaxiqa xamligii markaa ma mutaysanayo wasiyadii fain lam takun haddaysan ahayn haweenaydii firaashan firaash haddaysan ahayn oo wanfasala ilmihii uu soo baxo min arbaci siniin afar sano wax ka badan uu ku soo baxo fakadalika taa-un bay la tahay oo ma mutaysanayo aw mase liduunihi liduuni arbaci siniin afar sano wax ka yar ayuu ilmihii ku soo baxay uurka ahaa istaxaqa uu mutaysanaya wixii loo dardaarmay fi adhari muctamad haddaan qabano waayahay mualifku masaladan xamliga wuxuu eh, ka tafriicinayaa ama uu eh, tusaale uga dhigayaa hardigan ah an yutasawar lahu lmilk milki in loo suuraysan karo qofka loo dardaarmayo haddaba wuxuu ku yihi xamligii uurkii in loo dardaarmo way asaxaysaa tasixu liamli uur waa loo dardaarmi karaa uur jira hadduu doono nufa candhuufba ha ahaadee waa loo dardaarmi karaa dardaarankiina wuu fulayaa laakiin waxaa shardi a ah markuu dardaaranku fulayo inuu uurkaasi soo baxo xayan asagoo nool isagoo nool waa inuu uurkaasi ilmaha uurka ku jira ee loo dardaarmay waa inuu asagoo nool u dhashaa hadduu asagoo meyda u dhasho dee dardaarankii ma mutaysanaya haddaba laba shardiuu mualif ku xidhay shardiga koobaad in infasala xayan haddii uu soo baxo asagoo nool waa shardiga koobaad waxaa kaa baxay haddii uu soo dhasho asagoo mayda ah, wixii loo dardaarmay mutaysan maayo waaya shardiga labaad wa culima wujuuduhu cindaha waa in la og yahay uurkaasi inuu jiray markii wasiyadan ay dhacayso waa inuu jiray oo taas see lagu suuraysan karaa inuu jiray see ogaan karaa waxaa arrintaa lagu suuraynayaabuu ku uhi mualifku inuu ilmihii uurka ku jiray uu soo baxay muddo ka yar lix bilooduu kusoo baxay bil kadib uba dhahay markii loo dardaarmay kadib ama laba bilood kadib uu dhahay markii loo dardaarmay ama saddex bilood ama afar bilood ama shan bilood aduu wax lix bilood ka yar ayuu ilmahani ku dhashay waxaa markaa aan hubnaa jazman ilmahani inuu jiray markii loo dardaarmayo waayo aqaluxamli waxaa weeye lix bilood wa agaruhu arbacu sinin uurka waxaa u yar muddadiisa uu ku dhalan karaa ilmo lix bilood waxaana u badan afar sano haddaba maadaama lix bilood keeruu ku dhashay laga bilaabo muddadii loo dardaarmay waxaa inoo caddaatay ilmaha inuu jiray markii loo dardaarmay hadduu doonaa nudfaba ha ahaado ha ama calaqa ha ahaado wuxuu doona ha ahaado almuhim wuu jiray asalkiisi jiray waaya haddii uu soo baxo haddaba lix bilood uu ku soo baxo ama wax ka badan lix bilood tafsiil baan taa gelinayna gabadhii waxaan u kala qaadaynaa in ay tahay gabadh ninkeedii la joogta oo la qabo iyo inaysan haday tahay gabadh la qabo ama zawjkeedii ha qabo ama sayidkeedii ha qabo oo milkiliimin ha ah ku qabo isagoo nikaax kuma qabo addoontiise milkiliimin buu ku qabaa waa gabadh la qabo gabadhan uurkeedii loo dardaarmay ilmihiina wuxuu ku dhashay lix bilood iyo wax ka badan lix bilood iyo wax ka badan ayuu ku dhashay maalan toddoba bilood sideed bilood sagaal bilood iyo wixii lamid ah ayuu ku dhashay marka ayada ah uurkani ma mutaysanayo wixii loo dardaarmay sababtoo ah waxa suuragal uu ku leeyahay ilmahani inuu guntamay markii loo dardaarmay kadib waayo dee aqal alxamli uu marka ma hubno inuu eh, jiray markii loo dardaarmay inuusan jirin waa dhici karta inuu jiray laakiin ma hubno maadaama shakiba uu jiro inuu jiray iyo inuusan jirin labada ixtimaalba ay jiraan markaa shaki ku mutaysan mahayo wasiyadii eh waxaa weeye ma mutaysanayo falaa yastaxiqu bishak waaya haddii laakiin haweenaydan aysan hadda ahayn firaash ninna uusan qabin sayidna uusan qabin isla markaa ilmihii waxaan u kala qaadaynaa inuu ku dhasho afar sano ka badan iyo inuu ku dhasho afar sano wax ka yar hadduu afar sano ka badan ku dhasho iyadoon islaanta la qabin iminka marka waa la qabay oo ninkeedii baa dhintay ama wuu furayba afar sano ka badan ba hadduu ku jiray ma mutaysanay sababtoo ah waxaa inoo muuqata ilmahan inuu hee uu uurka galay wasiyadii kadib maadaama uu ku dhashay muddo ka badan afar sano uurku afar sana kama bateen haddii laakiin afar sana ka yar uu ku dhashay markaa wuu mutaysanaya khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka uu mutaysanaya sababtoo ah mar haddaan gabadhan la qabin isla markaana ninkan uu uurkeeda u dardaarmay ilmihiina uu ku dhashay wax afar sana ka yar dee uurku waxa weeye wuu noqon karaa sagaal bilood wuuna ka badan karaa sanad wuu noqon karaa laba sana wuu noqon karaa saddex sana wuu noqon karaa mar hadduu afar sanaba ka yaryahay waxa weeye waxaa muuqataa gabadhan maadaama aan la qabin in uurkani uu jiray laakiin muddadiisay dheeraatay maaa sooma way dhici kartaa bay dhaheen culimmadu qool ka soo jeeda wuxuu leeyahay maya ma mutaysanaya uurkii sababtoo ah waxaa suuragal ah inay gabadhan ilmahan zine ee uurku qaado ama shubhu laakiin sida saxiixa ah, uurku mutaysanaya sababtoo ah, shubhaduna waaba naadir ismoodsiinta in gabadha ismoodsiin lagu tago waa naadir zinaduna waa mala xun qofkii muslimkaad mala xun ka malaysata marka labadaba way reeban yihin saxiixa marka uurkii uu mutaysanaya waaya wuxuu ku yidhi fatasiixu haddaba u asaxaysaa wasiyadii lixamlin uurkii wasiyadii way u asaxaysaa watunafadu watunafadu waana la fulinayaa wasiyadii in infasala haddii uu soo soocmo uurkii xayan xaalu yahay mid nool waculima la ogaana wujuuduhu wujuudulxamli uurkii inuu jiray cindahaa cinda alwasiyati dardaarankii agtiisa yani markii loo dardaarmaya inuu jiray in la ogaano wadalika kaasina musawaru waxaa lagu suuraysanayaa bian infasal inuu soo soocmay uurkii liduuni sittati ashhur lix bilood wax ka yar fain infasal hadduu ku soo baxay lisittati ashhur lix bilood iyo fa agar wax ka badan walmar'atu haweeneydina xaal firaashu zawji nin firaashka ee ta aw sayidin ama sayid firaashka ee ta macnaha gabadh ninkeedii la joogto weeye oo xaas lam yastaxiqa ma mutaysanayo uurkii marka ayadaa fain lam takun haddaysan ahayn haweenaydii uurkaa lahayd iraashan iraash haddaysan nina ahayn marka ayada ah, wanfasala uurkiina uu ku soo baxo liakara min arbaca siniin afar sana wax ka badan fakadalika taa hore bay la mid ma mutaysanayo aw liduuni aw infasala wuxuu ku soo baxay liduuni arbaci siniin afar sana wax ka yar istaxaqa u fi ladhar muctadadan qalon wain awsaa hadduu u dardaarmo licabdin addoon fastamara uu sii joogtoobo riquhu addoonnimadiisii falwasiyatu dardaarankii lisayidihi sayid alcabdi addoonka ah sayidkiisa muu usugnaatay fain cataqa hadduu haddabuu xoroobo addoonkii qabla mowti lmuusii kii u dardaarmayey intuuna dhimanin ka hor haddii uu xorooboba falahu asagaa iska leh bacda mowtihi mowti lmuusi kii u dardaarmay markuu dhintay kadib uma dabeetana qabila uu aqbalay buniya waxaa lagu dhisayaa calaa ana alwasiyata dardaaranku dardaaranka bima tumlaku maxaa lagu milkiyaa wuxuu ku yidhi haddii uu addoon u dardaarmo isla markaa addoonkaasi riqigiisii addoonnimadiisii ay sii socoto ay sii daa'into ilaa intuu ka dhimanayey muusigii ninkii u dardaarmay ka dhimanayey oo uu dhintay ninkii uu u dardaarmay oo sidii adoon u ah. marka wasiyadan waxaa yeelan doona sayidkiisa wixii u dardaarmay sayidkii addoonkaa loo dardaarmay ayaa yeelan doona waaya waxaana u aqbalaya addoonkii ayaa u aqbalaya maxaa yeelay de addoonku wax ma milkin karo ahl ooma hayn wax milkiyo sardiga wuxuu ku baxay an yutasawara lahu milk milkii in loo suuraysan karo addoonkii mayna dhihin marka judh oo horraysa loo dardaarmay dardaarankii ma asaxay mayna dhihin waxaan la sugayna geerida geerida qofka muusiga ayaa la sugay markii geeridu ay dhacdo ayuunbay wasiyadii sugnaanaysa inta ka horraysa wasiyadii ma sugnaanayso waxaana dhici karta addoonkan inuu xoroobo intuunan qofkii muusiga ahaa ee u dardaarmay uusan dhiman inuu xoroobaa dhici karta hadduu xorooban marka wixii loo dardaarmay wuu milkinaya waaya haddaba hadday saas tahay ee ka waran haddii uu xoroobay addoonkii intuusan dhimanin qofkii u dardaarmay marka asagaa yeelanaya waati hadda aan sheegayna uu xoroobo addoonkii intuusan wafsigi uusan dhimanin marka wixii loo dardaarmay asagaa iska leh ilan wasiyadu waa tamliig yani milkisiin weeye bacdalmowt geeridii ka dambaysa haddana waa xor geeridii markay dhacdana waaba xorba markaa wuu milkinayaa haddii uu xoroobo adoonkii markii uu muusii kii u dardaarmay uu dhintay kadib dabeetana uu aqbalay markii uu dhintay kadib uu aqbalay masaladan hadalkeeda waxaan ku dhisaynaa buu ku wasiyada maxaa lagu milkiyaa wasiyada sideedaba maxaa lagu milkiyaa saddex qowl baa ku jira qowlka koowaad wuxuu leeyahay waxaa lagu milkiyaa bilmowt kii dardaarmay markuu dhinto kii loo dardaarmayna uu aqbalo markaas ayaa la milkiyaa waana qowlka muctamadkaa qowlka labaadna wuxuu leeyahay geeridaa lagu milkiyaa qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay qabuulka aqbalidda oo keliya ayaa lagu milkiyaa xataa haddii uu aqbalo intuu noolaa muusigii waaya haddaba qowlkan xooga badan haddaan ku soconno ee dhahaya bilmowt geerida ayaa lagu milkiyaa bishar alqabuul waa inuusa aqbalaa qofkii loo dardaarmay waa qowlka muctamadka ahe iyo markii qowlka labaad haddaan ictimaadna xataa ee ah bilmowt keliya lagu milkiyaa haddii uu dhinto ninkii muusiga ah xaalaba ma yeelanayo addoonkii ma yeelanayo addoonkii xoroobay markii uu dhintay kadib wasiyadii ma yeelanayo sababtoo ah de waxa weeye shardigii waxaa la waayey uu ku milkin lahaa oo ah inay xornimadiisu ka horrayso geeridii xorriyaddiisii ka dambaysay iyo xorayntiisii markii uu dhintay muusigi kadib walidaalika ma milkinayo wixii loo dardaarma haddii laakiin qowlka saddexaad aan qaadana dhahaya bilqabuul keliya lagu milkiyaa de markaas markii uu aqbalayey xor buu ahaa markuu aqbalayey xor buu ahaa markaa wuu milkinayaa lakiin waa qowl laga xoog badaya walidalika mualif masalada muuna jasmin wuxuu ku yidhi waxaa lagu dhisayaa buu ihi masaladan calى ana alwasiyaa bima tumlak wasiyada maxaa lagu milkiya saddexda qowl ayaa lagu tafsiirinaya marka lakiin qowlka muctamadka ah ma milkinaya xaaladatan haddii uu waaya wuxuu hi wain awsaa haddii u dardaarma licabdin addoon fastamara riqhu addoonnimadiisii ay sii socoto ilaa uu ka dhinto qofkii muusiga ahaa falwasiyatu dardaaranki waxaa yeelan doona kolka ayada ahli sayidii sayidkiisaa yeelan doona fain cataqa haddii uu xoroobo addoonkii loo dardaarmay qabla mowti lmuusi kii u dardaarmay intuusan dhimanin ka hor falahu waxaa yeelan doonaa wasiyadii asagaa yeelan doona falahu asaga iskale markaa wasiyadii mar haddii uu xoroobay intuusan dhimanin muusigii ka hor wain cataqa haddii uu xoroobo bacda mowtii mowti lmuusi kii u dardaarmay markii uu dhintay kadib uma dabeetana qabila uu aqbalo wasiyadii buniya kalaamkii masaladan waxaa lagu dhisayaa masaladan hadalkeeda waxaa lagu dhisi doonaa calaa ana alwasiyata wasiyada bima tumlak maxaa lagu milkiyaa wain awsaa haddii u dardaarmo lidaabati daabo oo waqasada uu u qasdo tamliikaha daabada inuu hantisiiyo oo ku wareejiyo waxaanu u dardaarmayo amas alaqa hadalkii uu iska sii daayo een milkisiin iyo heyrkeed muusan uga jeedin oo hadalkii iska sii daayo fa baailatun wasiyadaasi waa wasiya baaila wain qaala hadduu dhaho liyusrafa waxaan u dardaarmay liyusrafa si loogu bixiyo xoolahan fii calfihaa daabada quudinteeda haddaad laamka reebto calfihaa waa masder waa quudin calafa yaclifu calfan haddaad laamka kor dhigtana waa isimkii oo waa calafkii lagu quudinaya daabada weeye raashinkii la siinay fii calfihaa quudinteeda aw fii calafihaa wixii lagu quudinayay in lagu bixiyo falmanquulu waxaa la soo raray oo la soo guuriyey oo culammadii madhabka laga soo raray sixatuhaa wasiyadani inay asaxayso wuxuu ku yidhi haddii uu dardaarmo daabo waa la eegaya qasadkiisaa la eegaya ma wuxuu jeeday daabadan in uu milkisiiyo oo ayadu ay milkiso haddii oga jeeday inuu milkisiiyey inuu milkisiiyey hadduu oga jeedo ama milkisiin uusan sheeginba uusan u qastinba ee uu iska yidhi un hadalka iska ilaaqan labadaas suuraba wasiyadii baail bay noqonaysaa maxaa yeelay lafdiga wasiyada uu yidhi wasaytu hada maal lihadi daaba xoolahan waxaan u dardaarmay daabada buu yidhi hadduu u qasti tamliiki hadduusan u qastinba oo iska ilaaqa hadalkii labadaaba waxa weeye way buraysaa sababtoo ah daabadan shardiga wax laga waayay maxay an yutasawara lahu lmilk muuse lahwa kan loo dardaarmayo inuu waan milkin karo in la suuraysan karo inuu waaan milkin karo in la suuraysan karo daabada de waa neef neefka waxma milkiyo ninkii iska lahaabaa milkiya laakiin daabadu fii daatiha ayada waxma milkin karto taasi waa taa haddii laakiin uu dhaho anuu markaan lahaa xoolahan waxaan u dardaarmay daabadan waxaan uga jeeday calabkeeda in lagu bixiyo in lagu quudiyo marka ayada ah waxaa la soo naqliyey culammadii madhabka laga soo naqliyey inay asaxayso maxaa yeelay calafkan waxaa lagu lahaa maaligii iska laha daabadan maaligii daabadan iyunbuu caawinayaa oo uu leeyahay daabadaadii ayaan kugu caawinayaa waxa weeye xoolahaas ku quudi oo calaf uga dhig marka taasi way bannaanta waaya markuu mualifku yidhi falmanquulu cibaarada wuxuu uga jeedaa cibaarada mualifku isticmaali jira ee cibaarata tarjiix ma ah waa cibaaro eh, mualifku ku yar inuu isticmaalo eh, wuxuu uga jeedaa waxaa laga soo naqliyey qowlkan baqow iyo hazaali iyo keyrkood waxaa soo naqliya raafic baa soo naqliyey raafic baa labada culimo iyo keyrkood baa culimadii madhab ka soo naqliyey laakiin waa qowl muctamada wuxuu yidhi wain awsaa haddii u dardaarmo lidaabati daaba hadduu dardaarmo oo waqasda u qasdo litamliikiha daabadii inuu hantisiiyo oo mase adlaqa hadalku iska sii daayo fabaadilatun wasiyadaasi waa baatil wain qaal hadduu dhaho waxaan u dardaarmay liyusrafa si loogu bixiyo xoolahaas fii calfiha daabada quudinteedii ama calafkeedii falmanquulu waxaa markaa la soo raray sixatuhaa wasiyadaasi inay asaxayso wa tasixu way asaxaysaa wasiyadii licimaarati masjidin masjid dhisitaankii in loo dardaarmo wakadaa waxaa in alaqa haddii uu iska sii daayo dardaarankii oo uusan ku qaydin usan ku xidhin masjidka in lagu camiro oo lagu dhiso fil asaxi muctamad haddaan qabano wa tuxmalu kolka ayadaa waxaa lagu xambaarayaa calaa cimaarati masjidka camiridiisa iyo dhisitaankiisa wa masaalixii iyo masaalixdiisa waaya wuxuu ku yidhi masjid wuu u dardaarmi karaa isagoo markaa ku dhawaaqaya licimaarati masjid wuxuu ihi awsaytu hada almaal licimaarati hada almasjid xoolahan waxaan u dardaarmay in masjidkan lagu camiro oo lagu dhiso taasi waa saxaysaa ama dhisid cusub ha ahaato ama dhisid cusub ha ahaato ama dayactir ha ahaato maxayna waa qurbo ilahi logu dhowaanaya subxana wa tacaala sidoo kale madaarista iyo xoolaha waqafkaha iyo in lagu dhiso lagu dayactiro wuu u dardaarmi karaa waxaa la mid ah haddii wasiyada masjidka uu iska ilaaqo ou dhaho maalan awsaytu hada almaal lihada اlmasjid oolahan waxaan u dardaarmay masaajidka muusan dhihin in lagu camiro in lagu dhiso muusan dhihin masaajidku muska yidhi iska ilaaqa waaya taasina way asaxaysaa khilaaf baa ku jira tan dambe tii hore khilaaf kuma jirin laakiin tan dambe khilaaf baa ku jira asax sida muctamadka ah way asaxaysaa waxaana lagu xambaaraya kolka ayada ah masjidka dhisitaankiisa iyo dayactirkiisa iyo masaalixda masaajidka masaalixda masjidka ayaa lagu xambaarayaa maxaa yaele curfigaa loogu laabanaya masaladanoo curfigana wuxuu markaas ayada tilmaamayaa in lagu xambaaraya arrimaha ayaga an soo tilmaanay wuxuu idhi walidimiyin watasix way asaxaysaa wasiyadii lidimiyin gaal dimia ah in loo dardaarmo wakada waxaa la mid ah xarbiyin gaal xarbi ah wamurtadin xarbi waa gaalka dagaalka naga dhexeey wamurtadin iyo kii diinta ka baxay walciyaadu billaah in xoolo loo dardaarmo way asaxaysaa fi asaxi muctamad haddaan qabano wa qaatilun wakada waxaa lamida arbiyun arbi gaalkii xarbigaabaa lamida murtadun iyo gaalkii ridooy baa lamida fi asax muctamad hadaan qabano wa qaatilun wakada waxaa lamida qaatilun kii dilay kii u dardaarmayna waa la midoo wasiyadii way u asaxaysaa fi adhari muctamad haddaan qabano waaya wuxuu ku yidhi wasiyadii way u asaxaysaa gaal dimi ah in loo dardaarmo iyo gaal xarbi ah dimigu waa gaalka waxa wey jizyada bixiya ee waddanka islaamka ku nool sidoo kale xarbiga waa loo dardaarmi karaa waa gaalka waxaa weeye dagaalku inaga dhexeeyo cahdi iyo dimatoona iyo ammaantoona nagama dhexeeyo waa gaalka dagaalka inaga dhexeeyo amaba cahdi iyo dimo iyo ammaantoona uusan naga dhexeeyo mar hadduusan dimi ahayn mucaahadna ahayn musta'man ahayn waa xarbi kaasna waa loo dardaarmi karaa laakiin waxaa loo dardaarmaya wax uusan Eh, yani dagaalkiina u adeegsan karin yani maalan seeftii iyo warankii iyo hubkii iyo waxyaabaha noocaas looma dardaarmi karo lakiin waxyaabaha kale sida dharka oo kale waa loo dardaarmi karaa murtadkii kii diinta ka baxay waa loo dardaarmi karaa murtad mucayana sida muctamadka maxaa yele waxyaabahan eh, aan ku tilmaamayno wasiyada waa hibo iyo sadaqo we gaalkana wax waa la siin karaa nabig wuxu alayh salatu slam fii kulli kabadin radbatin ajrun beer walba oo qoyan waxaa ku jira ajr haddii aad wax siiso ajri baad ka helaysaa waqaatilun kii dilay qofkii u dardaarmay na waa la midoo wasiyadu way u ansaxaysaa sida muctamadka ah maslada suuradeeda waxaa weeye nin baa nin kala dhaawacay nin kale ayuu dhaawac u geystay dabeetana ninkii majniicaleyka dhaawac loo geystay baa kii dhaawac u geystay buu u dardaarmay xoolo oo wuxuu ihi ninkaas xoolaha waxa laga siiyo walaalkii bu ahaa maalan ama in adeerkii buu ahaa wuxuu idhi xoolahaygii bar ka midaan ah u dardaarmay dabeetana u dhintay ninkii dhaawacii buu dhintay waa qaatil ninkaa u dardaarmay waa qaatil ninkii dila weeye sidoo kale nin baa nin kale u dardaarmay xoolo dabeetana kii u dardaarmay maa soo kaco wuu dilay si uu dee wasiyadii deg deg ugu helo wuxuu rabaa in he uu markiiba xoolihii loo dardaarmay uu helo may asaxaysaa wasiyadii way asaxaysaa khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka way asaxaysa masalada waxaa laga soo reebay qaacidada ahayd man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaacidada ahayd ayaa laga soo reebay qofkii soo dadejistaa shay intaan wakhtigiisi la gaadhin waxaa lagu ciqaabayaa in shaygaasi laga qadiyo oo laga hoojiyo qaacidadan waa laga soo reebayaa masaladan laga soo reebaya qaacidadaas waay <clears throat> wuxuu idhi waliwaariin wa tasix way asaxaysaa wasiyadii liwaariin kii qofka dhexlayay u dardaarmaya inuu u dardaarmo way fil adhari muctamad haddaan qabano injaaza waa haddii ay fasaxaan baaqi lwaratati dhexlayaasha intoodii kale walaa cibrata wax ka soo qaad ma leh biraddihim waratadaas baaqi warata dhexlayaasha intooda kale inay radiyaan oy celiyaan oy diidaan wasiyadii wa ijaazatihim inay fasaxaan labadaaba wax ka soo qaad ma leh fii xayaati lmuusii dardaarmay noloshiisa dhexdeeda inay ama fasaxaan ama ay wax ka soo qaad maleh waaya wuxuu ku way asaxaysaa wasiyadii in loo dardaarmo qof waari ah oo qofkan dardaarmaya dhaxlaya sida muctamadka ah <coughs> maslada khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka way ansaxaysaa laakiin bishar waxaa loo shardinayaa in warasadii intoodii kale dhaxlayaashii kale ay fasaxaan oy ninkan u ogolaadaan wixii loo dardaaro haddaysan fasixin ma ansaxayso laakiin hadday fasaxaan way u ansaxaysaa bishar inay yihiin kuwa waxa weeye fasaxaya dad mud yani tasarufkooda u madax bannaan oo dad waxa weeye wax maamuli kara ilmihii yarraaba kaa baxay iyo dadkii waalwaalla iyo waaya marka fasixitaankaas ayaa noqonaya fulin ay fuliyeen wasiyadii taasna waxaa daliil ah xadidka nebigu yuhi salى اllahu عalيه wasalam laa wasiyata liwaariثin ila an yujiiza ila an tujiiza alwaraatu yacni looma dardaarmi karo qof dhaxlo ah in dhaxlayaashii ay fasaxaan mooyaane rawahu اlbayhaqiy xadiidka bayhaqi waa wariyey isnaad uu dahabi yidhi saalix ayuu ku wariyey qowlkan ka soo horjeeda adharka ee labaad wuxuu leeya waa baatil wasiyadaas xataa hadday fasaxaan maxaa yeelay wuxuu u deliishaday xadiidkii nebigu yidhi alayhi salatu wasalaam laa wasiyata liwaari xadiidkan dambe abu daawuud iyo tirmidi iyo nasa'i ibni maaja wariye asxaabu sunan iyo imam axmed baa wariyey min xadiid abi umaama waana xadiid saxiixa marka xadiidkaas waxay dhaheen waa nakira fii siyaaqi nafy marka wuxuu faa'iidaynayaa in aysan wasiyadii u asaxaynin qof dhaxla ah gebi ahaanba laa wasiyata liwaari waay haddaba markii aan ku socono qowlka muctamadka ah ee ah haddii ay u fasaxaan dhaxlayaasha intoodii kale ee dardaaranka loo dardaarmay qofka waarifka ah goormo ayaa la eegayaa fasaxoodaas ama diidmadoodaas waxaa la eegayaa markii uu ninkan muusiga u dhinto intuu nool yahay wax ka soo qaad ma leh hadday fasaxaan iyo hadday diidaantoona walidaalika intii uu nool yahay haddii ay u fasaxaan dhahaan waan u fasaxnay aabbow inankaas ama inantaa xoolahaad u dardaaranta waan u fasaxnay hadday dhahaan xaq bay u leeyihiin markii uu dhinto aabbahood inay ka laabtaan wasiyadii sidoo kale ayagoo marka horeba diidey markuu aabbahood noolaa markuu dhinto kadib way fasixi karaan oo way ogolaan karaan waxa weeye dardaaranka ila in waxa wey bacd almowt markaa umaa la fulinaya wasiyada inta ka horeysa wasiyada ma fulinayso wuxuu ku yidhi waliwaariin watasixu way asaxaysaa wasiyadii liwaariin mid dhaxlaa way u asaxaysaa biladar muctabar haddaan qabanin ajaazigu hadday fasaxaan baaqi wararta dhexlayaasha intooda kale walaa cibrata wax ka soo qaad male biraddihim raddi baqiyati lwarata dhexlayaasha intooda kale celintooda ay waxa weeye dardaarankii waijaazati fasax ay fasaxayaan fii xayaati lmuusi kii dardaarmay noloshiisa dhexdeeda walcibratu cibrada la eegayo fii kownihi qofkan waxa weeye muusa lahoga loo dardaarmayo inuu yahay waaritan mid dhexlaya aw hayra waaritan mid aan dhexlayn inuu yahay waxaa loo eegayaa un biyowmi اlmowti geeridu ay dhacday wاlwasiyatu dardaaran likulli waariin mid kastooo dhaxlaya loo dardaarmo biqadri xisatihi xisadiisii in la eg intii sadkiisi kaga soo hagaagaysa dhaxalka in la eg dardaarmo laqwi wax ka qaad ma leh wax waxba ka jirin wa bicaynin shay in loo dardaarmo cayntaasoo hiya iyaduba qadru xisatihi xisadiisii ama intii kaga soo hagaagaysa dhaxalka qadarkeedii ah way ansaxaysaa wasiyadaasi wataftaqiru waxayse u baahan tahay ila alijaazati inay fasaxaan waratadii intoodii kale fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi qofkan loo dardaarmayo ee waaridka ah inuu yahay qof dhaxlo ah iyo inuu inuusan ahayn waxaa la eegaya un maalinta geeridu ay dhacdo biyowmi lmowt weli waxaa loo jeeda waqti lmowt waqtigaa geeridu ay dhacday ayuun baa la eegayaa inuu waari yahay inuusan ahayn taa macnaheed waxaa weeye hadduu nin uu u dardaarmo walaalkii xoolo uu dardaarmo dabeetana intuu noolaa oo uusan dhimanin ayaa waxaa u dhashay ina wasiyadaasi ba asaxaysaa wasiyadaasi waa asaxaysaa maxaa yeelay markii hore akhaas uu u dardaarmay walaalkaa u dardaarmay dhaxlu ahaa maadaama uusan wax awlaadah uusan lahayn ninka dardaarmaya laakiin dardaarankii markuu dhacay kadib intuusan dhimanin ka ayuu ilmo u dhashay wiilba u dhashay haddaba wiilkii uu dhashay ayaa xajbiyey walaalkii haddaba walaalkii maanta ma aha qof waari ah haddaba wuu mutaysanayaa wasiyadii taa cagsigeeda nin baa walaalkii u dardaarmay xoolo dabeetana ninkaas wuxuu lahaa inan ninkaas wuxuu lahaa inan buu lahaa dabeetana inankii uu dhalay ayaa dhintay intuusan dhimanin ka hor marka walaalkii wuxuu noqonayaa waarid soo maha dhaxalkuu soo gelaya maadaama inankii xajbin lahaa uu dhintay dhaxalkuu soo gelaya maadaama dhaxalkuu soo gelayo waxay noqonaysaa wasiya liwaari halkan uu mualifku leeya walcibratu fii kownihi waarian biyowmi lmowt yani waxaan u egeynaa qofka inuu dhaxla yahay inuusan dhaxlo ahayn markii uu dhinto kii muusiga ahaa ee dardaarmay wuxuu ku uhi walwasiyatu likulli waariin biqadri xisati qof kasta oo dhaxlo ah in loo dardaarmo xisadiisii ama sadkiisii kaga soo hagaagay dhaxalka loo dardaarmo waa laqwi waxba kama jiraan wey ninbaa saddex inan buu u dhalay saddexdii inan ayaa dhexlayay keligood baa dhelay cid kale ma dhexlay xoolihiisiibuu u kala qiibiyey wuxuu idhi hantideedii hantideedaan ka tegey mid kasta waxa wey saddex meelood meel ha qaato saddex meelood meel ha qaato u dardaarmo ma ansaxayso wasiyadaas sababtoo ah dee wasiyadaasi waaba dhaxalkii biqadri xisati dhaxalki intuu ku lahaan lahaa ayuunbu u dardaarmay wax faa'iido wasiyadaasi soo kordhisay ma jiro haddii xataa usan dardaarmi lahayn intaas way dhexli lahayen soo ma marka wax faa'iido leedahay wasiyadaasi ma jirto waa laqwi waa hadal uu iska yidhi weeye laakiin haddii uu dardaarmo cayn shay buu u dardaarmay dhaxlayaashii mid walboo ka ah ayuu shay u dardaarmay shaygaasina wuxuu u dhigmaa qadra xisatii intii dhaxal kaga soo agaagi lahayd markaas wasiyadii way ansaxaysaa waxayse u baahan tahay in warafadii kale ay u fasaxaan shayga loo dardaarmay tusaale ahaan ninbaa wuxuu lahaa laba inan oo dhexlaya dabeetana labadii inan ayaa hantidiisa dhexlaya keligood markii mardamuudkiisii uu gaadhay ayuu labadii inan eh, hantidiisii u qaybiyey wuxuu lahaa guri iyo gaari wax hanti ah gurigaa iyo gaarigaana waa isku lacag maala mid kasta waa an kunoo dolar kaba soo qaado wuxuu dhi hebelow adiguna gaariga qaado war hebelow adigana gurigaa qaado haddaba waa cayn qadar xisati ah waa isku lacag guriga gaarigu taasi ba asaaysa way asaxaysaa laakiin bishari inuu mid walba midka kale uu u ogolaado u saamaxo haddii u saamaxo way asaxaysa hadduusan u saamixinse waxbay dhaxal bay noqonaysaa hadhow dhaxalkii ayuunbaa qiim ahaan loogu qaybin doona ama waa loo qori tuuri doonaa waaya wuxuu ku yidhi walcibratu cibrada ama eegitaanka la eegayo fii kownihi kownilmuusalow kan loo dardaarma inuu yahay waaria mid dhexlaya amuusan ahayn biyowmi mowti maalintii geeridu dhacdo weeye walwasiyatu dardaarankii likulli waarin mid walboo dhexliga loo dardaarmo biqadri xisatihi xisadii dhexalka kaga soo hagaagaysa qadarkeeda loo dardaarmo lagwun waxba kama jiraan wey wabicayni shay loo dardaarmo cayntaasoo hiya iyaduba qadru xisatihi xisadiisa qadarkeedii ah saxiixatu mid ansaxaysa weeye wasiyadaasi wataftaqiru waxayse u baahantahay ila lijaazati in la fasaxo fil asaxi muctabar waarsadii kale inay fasaxaan bay u baahantay wasiyadaasi watasix way ansaxaysaa bilxamli uurkii inuu dardaarmo taصix way asaxaysaa bilxamli uur inuu dardaarmo uurku hadda waa muusa bihi sidii uurkii la soo dhaafay muusa lahwii maaha oo wixii la dardaarmay uurkii hadda wayushtardu waxaa la shardiyaa infisaaluhu inuu soo baxo uurkaas xayan xaaluya mid nool liwaktin wati waktigaasoo yuclam loogaya wujuuduhu inuu jiray uurkii cindaha wasiyada markii ay dhacaysay wuxuu ku yidhi way asaxaysaa inuu uur dardaarmo wuxuu idhi ilmaha waxa weeye neefka uurkiisa ku jira ayaan hebel u dardaarmay markii aan dhinto ilmahaas waxa weye uurka ku jira asagaan u dardaarmay hala siiyo ilmaha dhalan doona uur ku jira hala siiyo waa neef uur ama addoon uur ah ilmaheediibuu dardaarmay oo addoon asagoo iska leeyahay uurkeediibuu dardaarmay way asaxaysaa waaya laakiin waa uur jira la soco way asaxaysaa waxaana shardi ah inuu soo soocmo uurkii asagoo nool wakti la og yahay inuu jiray markii la dardaarmayo oo xoolaha waa la garanaya yaqaanaa dadka xoolaha yaqaanaa garanaye intuu neefku ku dhasho waa la garanaya marka intuu neefku ilmaha uur ku sidi karo hadduusan ka badnayn oo ka yaru ku dhashay waxa wey marka ayada ah waa la mutaysanayaa waa inuu jiray muhimmadda waxa weyaan uurkan inuu jiray markii dardaarku dhacay taana waxaa lagu laabanaya dadka ahlu khibrada ah ee xoolaha yaqaana ayaa xoolaha lagu laabanaya waaya wixii bini aadan ahna sida addoontii tafsiilkiina soo dhaafay ee aqalu lxamli iyo akaru lxamli ee nagu soo dhaafay markii uurka loo dardaarmayo ayuunbaa halka geli doona wuxuu ku yidhi wa taixu way asaxaysaa alwasiyatu wasiyada bilxamli uurkii in la dardaarmo wayushtard waxaa la sharday infisaalu uurkii inuu soo baxo xayan asagoo nool liwaqti waqtigu ku soo baxo yuclamu la ogyahay wujuudu inuu jiro uurkii cindahaa wasiyadu markay dhacaysay wa bilmanaafici watasiixu asaxaysaa alwasiyatu in la dardaarmo bilmanaafici manaaficdii in la dardaarmo wakadaa saasoo kale bitamaratin midho aw mase xamlin uur amaradaas iyo xamligaasoo siyxdutaani dibka imaan doona ila saxi muctamad haddaan qabanno wa biaxadi cabdayhi labadiisa addoon mid inuu dardaarmo ayaa asaxaysa wa binijaasati nijaasa inuu dardaarmo asaxaysa nijaasadaasoo yaxila ay xalaal tahay alintifaacu biha in dheefsado wadalika miaal ka kelbin mucallamin sidii ay la tababaray weeye wa ziblin iyo digadii weeye wa khamrin iyo khamri khamrigaasoo muxtaramatin xurmo iska leh waayahay wuxuu ku yidhi manaafic waa dardaarmi karaa manaaficdu waa maxay waxna waa cayn waxna waa manfaco cayntu waa sida gurigii oo kale gurigan aan hebel u dardaarmay gurigoo dhan la siiyo qofkii ama gaarigan ayaan u dardaarmay qofkii manfacaduna waxa weeye shayga manfacadiisa dheeftiisa in loo dardaarmay laakiin cayntiisii iyo raqabadiisi looma dardaarmay tusaale ahaan wuxuu idhi maalan hebel waxaan u dardaarmay inuu gurigayga muddo sanada uu deganaado muddo sanada inuu deganaado u eh, dardaarmay waaya ama daabadeeda inuu adeegsado muddo bil ah wahaakada kaasina waxa wya wasiya bilmanaafic taasi waa asaxaysa sidoo kale waa la dardaarmi karaa midho geedka midhaha ka soo baxaya ayaan qofka u dardaarmay sidoo kale uur dhalan doona eg labadanba waa laba shay oo dibka imaan doona geedkan midhahu dhalin doono ka soo bixi doona neefkan ilmaha uu dhali doono uurku qaadi doono ayaan u dardaarnay taasi waa asaxaysa oo maxay u asaxaysaa waaba shay majhuulo ama hay macduuman shay aan jirin weeyaanbe markii dardaarku dhacaye waxay u asaxaysaa maxaayl baabka wasiyada had ya jeer waa la fududeeyaa oo waxyaabo badan ayaa la iska saamaxaa oo qarar iyo dagid ay ku jirto maxaa yeele dadkii baa loo fududaynaya oo loo waasicinayaa walidaalika wuxuu ku asaxayaa shay macduuman jirin hay majhuula ah oon la ogeyn ayuu ku asaxayaa maxaa le shayga macduumka ah uu ku asaxaya caqdigii salamka iyo caqdigii musaaqaadka iyo caqdigii ijaarada waxyaabahaas ba ashyaa an jirin ayaa lagu milkinaya marka wasiyadana qofkan maadaama uu dhimanayo ayaa loo fududeeyey wuxuu kheyre uu dardaarmayo iyo wixii uu e, ka tegay waaya sidoo kale way asaxaysa inuu dardaarmo labadiisii addoon mid ahaan wuxuu labadan addoon mid ahaan baan dardaarmay waa ayru muayan majhuul wey waa saxaysa biaxadi cabdayn marka wasiyadan jahaalay ixtimaashaa maadaamay jahaale ixtimaasho ibhaamkuna in la qariyo oo aan la cayimin midkii loo jeeday dee taana saamayn ku yeelan mayso oo way asaxaysa waaya haddaba qofkii waaridka ahaabaa cayimaya labadii addoon mid ahaan ayuu u magacdhabayaa sidoo kale way asaxaysaa buu kuhi nijaaso in laysku dardaarmo laakiin waa nijaaso la dheefsan karo nijaasada la dheefsan karo waxaa ka mid u guuri eygii la tababaray eyga hadduu tababaran yahay waa la dardaarmi karaa maxayna waa la dheefsanaya eygano waxaa loo adeegsan karaa in lagu ugaarsado amaba waxa weeye beertii u ilaaliyay wixii la mid kala ah. sidoo kale waa la dardaarmi karaa digo digadu waa nijaas digada xoolaha laakiin waa la dheefsan karaao waxaa loo adeegsan karaa in beertii lagu bacrimiyo tasmiid almazraca beertii baa lagu bacrimin karaa markaa aydna waa la dardaarmi karaa waa nijaas lakiin nijaas la adeegsan kara wey khamrigii muxtaramada lahayd baa la mid ah khamrigii xurmada lahayd oo khamriga xurmada le waa maxay waa nabiid laga miiray cinabkii ayadoo loo jeedo in he ay khal noqoto loogama jeedin khamri marka hore casiir buu ahaa waxaa loo miiray in casiir laga dhigto ama al laga dhigo laakiin khamri ba isku bedeshay markii dambe qofkan qasan xun kama lahayn marka waa muxtaramo qofka waa loo sugayaa ilaa ay khamrigii ka isbedesho oo khamrigi istixaalo uu sameeyo marka dambe uu khal isku bedelo waay taana waa la dardaarmi karaa khamri muxtarama weeyaan weli xaaladdii khamriyada bayna ka bixin laakiin waxaa la filayaa inay khal isku bedesho wuxuu ku yidhi wa tasix way asaxaysaa bimanaafici manaaficdii in la dardaarmo wakada waxa lami amaratin ah midho aw mase xamlin uur amarada iyo xamligaasoo siyaaxdutaani dib ka imaan doona filasaxi muctabad haddaan qabano wbiadi cabdayhi wataixu asaxaysaa wasiyadii biaxadi cabdayhi labadiisa adoon mid ahaan inuu dardaarmo wabinijaasatin nijaaso nijaasadaasoo yaxilli ay bannaan tahay alintifaacu biha nijaasada in la dheefsado wadalika miaal ka kelbin mucalamin sidii ay la tababarin wa ziblin iyo digadii wa khamrin muxtaramatin iyo khamri xurmale weeye walow usa hadduu dardaarmo bikelbin ayo min kilaabi aydiisi ka mid ah ucdiya waxaa dardaarmay axaduhaa ucdiya waxaa la siinayaa kii loo dardaarmay axadahaa waa mafcuulkii labaad aydaas mid ka mid ah fain lam yakun lahu kelbun wax eyba lahayn ayba hadduusan lahayn laqad wasiyadaasi lahu bay noqonaysaa walow kaana lahu maalun hadduu xoolo leeyahay wakilaabun ay oo wasaa uu dardaarmo bihaa aydii uu dardaarmo damiirka waxaad u celinaysaa kilaabta ayda u celi oo wasaa uu dardaarmo bihaa kilaabtii aydii hadduu dardaarmo aw mise bibacdihaa barh ka mida u dardaarmo fal asaxu muctamad waxaa weeye nufuudaha inay fulayso wa in kaurad hadday doonto aydii haba badato oo waqaala almaalu xoolihii haba yaraadaane wuxuu ku yidhi qofkani hadduu dardaarmo ay ka aydiisi ay buu leeyahay ayadiisii mid ka mid ah ayuu dardaarmay ki muusan cayimin aygii mid ka mid ah ayadaas ayuumbaa la siinayaa qofkii muusa lahwii mid ka mid ah ayadaas ayaa la siinaya waxaana kala dooranaya qofkii waaridka ee dhexlaha ah ayaa mid u dooraya waaya haddaba hadduusan wax ay uusan lahayn hadduu dhaho maalan ay baa ninkan u dardaarmay ay ha la siiyo ayna mabaleba wax ay u leeyahay ma jiro wasiyadaasi way buraysaa laqi noqonaysaa maxaa yeele aydu xoolo ma ah waa nijaas iibna ku ansixi mayso looma soo iibin karo qofka haddii dhilaha loo soo iibiyo ay dee ay waxaa weeye lama iibsan karo iibkiisu ma ansaxayo walidaalika wasiyadaasi waxay noqonaysaa laqwi hadal waxba ka jirin ayay noqonaysaa haddii uu ninkan muusiga u lahaa markii uu ayga dardaarmayay xoolo iyo ay ayuu lahaa dabeetana aydii oo dhan buu dardaarmay ama ayadii bar ka mid ah, dardaarmay sida muctamadka ah wasiyadiisii way asaxaysaa xataa haddii ayadu ay bataan ay xooluhu yar yihiin ninkan wuxuu iska lahaa maalan toban ay ah iyo lacag yar oo aad u yar ayuu ka tegey lacag yar oo waxba aan ahayn ka tegey maalan an doollarba iska dhe ka tegey ayadii oo dhan wuu dardaarmay ayadaas ah wuxuu hi ninkaa halagu wareejiyo la dhihi mahayo ayadii o dhan buu dardaarmay eh? ah dee aanu eegno uludkii aanu eegno xoolaha saddex meelood meel ayadii barahda soo laga reebo la dhihi maayo ayada xoolaha maaha xoolaha maaha ulud ba loo eegi maayo mar haddii ay xoolo jiraan xoolahaasa ka fiican xoolahaas ayaa he ka fiican ayadoo dhan xataa eh, hadday xooluhu yaryihiin ba kuuli laakiin haddii ay keli ah uu ka tago wuxuu ka tagay maalan saddex ay aydii o dhan buu marka ayada ah, hal ay ayuun bay wasiyadii ku asaxaysaa labadii kale waa soo reebaya waad fahamte sooma labadii kale waa laga reebaya ilan kama tegin sooma xoolo kama tegin waaya wuxuu ku yidhi walow awsaa haddii uu dardaarmo biablin durbaan walahu lilmuusi kii dardaarmana uu sugnaayo ablun durbaan ablu lahwin durbaan lahwi iyo dheel wa durbaankaasoo yaxilu ay bannaanta alintifaacu bihi la dheefsado wadalika miaal ka abli xarbin sida dagaalka durbaankiisi weeye waajiijin wa abli xajiijin xujay ee durbaankeed weeye xumeed waxaa lagu xambaarayaa cala aani kan labaad ayaa lagu xambaarayaa walow awsa haddii uu dardaarmo biabli lahwi dheesha durbaankeedii hadduu dardaarmo laqat wasiyadii way buraysaa ilaa an salaxa inuu u mooyaane durbaankaasi lixarbin dagaal aw mase xajiijin xujay wuxuu ku yidhi haddii qofkani uu dardaarmo durbaan dabligan naga lugadan af somaliya had jeer waa luga cidriidi ah mustalaxaad badan ma leh xadaaradan soomaalidu ma leh ashyaada ummadaha kale taqaano hal shay baa laga yaba inaan ka naqaano hadda durbaanka carabta intaasoo nooc bay u kala baxay u kala saaraa cuba iyo dabli iyo dufi innagu laakiin durbaan waa un durbaan haddaba haddii ninkani uu dardaarmo durbaan isla markaa uu leeyahay laba durbaan oo midna eh, ay bannaanta in la dheefsado midna aysan bannaan in la dheefsado maalan mid waa kii ciyaaraha loo isticmaalaya lahwiga loo isticmaalaya midna waa kii xujaajtu ay isticmaalayeen ama dagaalka loo isticmaalaya kaa labaad baa lagu ambaaraya kaa labaad ee waxa weye ee in la dheefsado ayaa lagu xambaaraya waxaan rabaa inaan kala saaro dufi iyo dabli fuqahadu dufiga waxay leeyihin way bannaan tahay in la isticmaalo laakiin dabligu ma bannaana asal ahaan alasl inuusan bannaanin weeyaan dufi iyo dabli waxay ku kala duwan yihin haddaba dufiguna hal dhinac ayuu ku xidhan yahay dhinaca kale kama daboolo uu ka furaya waa sida saxanka oo kale marka halkaa dhinac baa laga garaacaa dabliguna labada dhinac wuu ka xidhan yahay wuuna ka weyn yahay had ya jeer xarka isku xidha marka hareerahan waxaa kaga jira labada dhinacba harkaa kaga jira labada dhinac baa laga garaaca ama qoryaa lagu garaaca ama gacmaha lagu garaaca dabli baa lahahda kaas marka haddii uu ninkani uu leeyahay dabli loo isticmaalo ciyaaraha iyo lahwiga waa kii xaaraanta ah lagu xambaari maayo wasiyadii waxaa lagu xambaarayaa markuu yidhi dabli dabligii kale ee uu lahaa ee ahaa dabliga xalaasha ah waa kan xujaajtu ay isticmaalaan iyo kan dagaalka loo isticmaalo xujaajtu waa la yidhi wuxuu isticmaali jiray dabliga markii la guurayo ayaa durbaanka laga raaci jiray iyo markii la degayey iyo markii la dhaqaaqayay iyo xaalaadka noocaas wala ayaa isku baraarujin jiray dadkumayna haysanin dee aalaadka haddaan haysana isgaarsiinta meesha isgaarsiinta ugu jiray waaya haddaba kaa labaad baa lagu xambaarayaa qaacidada waxaan ku camalfalaynaa icmaalu lkalaami awlaa he icmaalu lkalaami awlaa min ihmaali hadalka in laga shaqaysiiye ayaa ka mudan in la ihmaaliyo oo meesha laga saaro maadaama laba macno uu ixtimaaro dabligii mid xalaal iyo mid xaraan midka xalaasha ah ayaan ku xambaarayna haddii laakiin uu dardaarmo dabligii lahwiga wasiyada way buraysaa ilaa dabligi lahwiga waa xaaraan xaaraanna lama dardaarmi karo way buraysaa ilaa in dabligaa lahwiga uu usuu bada mooyaan in loo isticmaalo dagaalka ama xujaysta ila ajiij xujaysta isticmaalaan ama dagaalka loo isticmaalo dagaalka durbaanka waxaa lagu isticmaali jiray markii eh, colka la raba la cabsiiyo ciidanka markii de soo socdaan dee idinku soo socnaa wey ya ciidan xoog le oo cuduldaa idinku soo socdaa marka waa tahwiil baa ku jira waa la cabsi gelinaya durbaanka marki lasoo ganaaco dubuur اlxarb ayaa la dhihi jiray marka eh, haddii loo isticmaali kara dagaalka ama xujaajta way bannaan tahay markaas oo waxaan ku xambaaraynaa eh, noocaas yani ay asaxayso in loo isticmaalo ayaan ku xambaaraynaa inagoo markaa ilaalinayna inaan wasiyadii fulino intaan fulin karno icmaal اlkalaami awlaa min ihmaalihim aan intaan soo lamayn wuuu i walow awsa haddii u dardaarmo biablin durbaan hadduu dardaarmo walahu u sugnaaday ninkii muusiga ahaa ablu lahwin durbaan ciyaar iyo waablu yaxilu intifaacu bihi iyo durbaan la dheefsan karo wadalika miaal ka abli xarbin sida durbaankii dagaalka wey xajiijin iyo xujaajta durbaankoodii wey xumilad waxaa lagu xambaaraya wasiyadii cala aani kan labaad ee ahaa dabligii dagaalka iyo kii xujaajta walow awsa hadduu dardaarmo biabli lahwi durbaankii ciyaarta hadii uu dardaarmo laqad wasiyadii way buraysaa oo laqway noqonaysaa ilaa insalaxa in usoo bada mooyaane dabliga asaga ah lixarbin dagaal oo nase xajiijin xujay wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala